بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن سمر بن عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبgu wuxuu yihi calى اlyadi maa أخadat gacantu wixii ay qaaday ayaa laga rabaa xataa tu'addiyahu ilaa qofkii ay ka qaaday ay farta ka saarto ay usoo celido rawaahu ahlu sunan ila annasaa-i abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja wa hada shaamilu lima akhadathu lyadu min amwaali اnnaasi bigayri xaqin kalgasbi wa naxwi wamaa akhadathu bixaqin karaanin waijaara xadiiskan wuxuu shamlinaa wixii gacantu ay qaaday oo dadka xoolahooda ah oo ay xaqdarro ku qaaday iyo wixii xaq ay ku qaaday labadaba xadiisku waa shamlinaa wa haadaa shaamilun wuxuu shamlinaa limaa akhadathu lyadu wixii gacantu ay qaadatay oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ah bikayri xaqin ay ku qaadatay raalli ahaanshahooda iyo idankooda la-aanteed kalqasbi wa naxwihi sida wixii qofka laga dhacay iyo wixii la mid ah oo laga xaday wamaa akhadatu bixaqin iyo wixii gacantu xaq ay ku qaaday karahnin wa ijaaratin sida rahantii iyo ijaaradii ilaan kuwaas biridaa saaxibihaa ayay gacantaasi ku haydaa isagaa raalli ka noqday waxbuu daynsaday rahanaa laga rabaaha la yidhi alaabtii uu keenay biridaahu buu ku keenay marka raalli ahaanshihiisu qofkaani ku hayaa ijaaradiina waa la mid guri baa laga kiraystay furihii ayuu dhiibay biridaahu buu ku dhiibay raalli ahaanshihiis ayuu qofkaanina ku degan yahay waxaasoo dhan waa soo hosgelayaan ama alqismu alawal qeybta hore fa huwa alqasbu waa dhicii iyo boobkii wa u akhdu maali lgayri waa qof kale xoolihiis in la qaato bikayri xaqin xaq xaqdarro lagu qaato bikayri ridaa isagoo raalli aan ka ahayn wa huwa min acdami dulmi waalmuxaramaat dulmiga noocyada uu ka kooban yahay kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa iyo walmuxaramaat waxyaabaha allah iyo rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeen fa ina rasuul allahi sala allahu alayh wala ali wasalam rasuulka ilah yaquulu wuxuu leeyay man qasaba qiida shibrin laakiin riwaayada macruufka waxay ahayd man dalama qiida shibrin qiida shibrin macnaheedu wuxuu yahay qadra shibrin hal taako wax la eg qofkii dulmiya oo min alardi dhul ah qofkii dulmi ku qaata uwiqahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaame qoorta ayaa loo suraa min sabci aradiin toddoba dhul inta laga gaaraa hadalkaas oo macnihiisu uu yahay haddii uu hal mitir oo dhula ah xaqdarro uu ku qaato arladaas koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad iyo tan afaraad iyo tan shanaad iyo tan lixaad iyo tan todobaad halkaas mitir inta ku aadan oo dhulalkaas ah wuu dhacay saas daraaddeed maalinta qiyaame arladan kore keliya maa waxaa qoorta loo suraayo tan labaadna halkii mitir oo ku aadanaa iyo tan saddexaad iyo tan afraad iyo tan shanaad tan lixaad tan toddobaad ilaan inta uu dhacay waa intaas tan koobaad hadduu dhacay halka mitir oo ku aadan oo tan labaad ahna waa sidoo kale wuu dhacay intaasoo dhan marka maalinta qiyaame qoortaa loo suraa wacala alkaasib ninkii wax dhacay an yarudda maa akhadahu waxaa waajib ku ah wuxuu qaatay inuu soo celiyo walow qarima calaa raddihi adcaafa qiimatihi waxaas uu qaatay qiimihiisa laban laab saddex laab afar laab in lamidaba ha ku qaadato soo celintiise walow qarima calaa raddihi soo celintiisa haba ku gasho adcaafa qiimatihi qiimihiisa toban laabkeeda ku gasho oo tusaale ahaan wuxuu qaatay wax qiimihiisu uu yahay toban dollar soo celinteedana boqol dollar ay ku qaadeen waa inuu soo celiyaa ku qaadato meeshii uu ka qaatay waa inuu keeno walow saara calayhi dararun fii raddihi soo celintiisa xitaa dhib ha ka soo gaaro liannahu waa dakhala darara calaa nafsihi maxaa yeele nafta asagaa naftiisa geliyey asagaa dhibka isu keenay fa in naqasa wixii uu qaatay hadduu isdhimo oo qiimihiisa ay wax iska dhimaan raddahu waa uu soo celinaa maca arshi naqsihi naqsigiisa qiimihiisiina waa la soo celinaa hadalkaasoo macnihiisu uu yahay haddii uu dhaco baabuur fiican hadhowna uu soo celiyo isagoo jajaban baabuurkii fiicnaa iyo baabuurkii jajabnaa isku qiimo ma aha wixii uu dhacay waa uu soo celiyey ayadoo naqsi uu galay haddaba waa la qiimeynaa isagoo fiican tusaaleahaan waxaa lagu qiimeeyey shan kun oo dollar markaan uu soo celiyo isagoo jajabanna waa la qiimeynaa tusaaleahaan waxaa lagu qiimeeyey saddex kun imisaa u dhaxaysa laba kun soo uma dhexayso baabuurkiina waa inuu soo celiyo labadaas kunna waa inuu keeno arshigu marka waa qiimaha u dhaxeeya shaygii uu qaatay lacagta uu joogo iyo shayga naaqiska ah oo uu soo celiyey qiimaha uu joogo labadaas qiimo inta u dhaxayda waa inuu siiyo ninkii markii hore uu ka qaatay iyo cayntii labadaba fa in naqasa wixii uu qaatay hadduu isdhimo raddahu waa uu soo celinaa maca arshi naqsihi qiimihii nuqsaantana waa la soo celinaa shaygiina waa soo celinaa qiimihiina waa inuu siiyo wa calayhi ujratuhu muddata baqaa'ihi biyadihi intii gacantiisa uu ku jirayna ujradiisii waa laga rabaa oo tusaale ahaan baabuurka de waa la kireeyaa hal bil uu haystay halkaas bil imisaa ujro ah oo ninkii iska laha uu ka heli lahaa imisaa lagu kireeyaa intii lacag ah oo lagu qiimeeyo ujradaas oo dadka yaqaana ay ku qiimeeyaanna waa laga rabaa wa in talifa hadduu baaba-ana daminahu dushiisa waaye waa inuu damaano qaado haddii uu baaba-o isagaa laga rabaa haddii marka mili uu leeyahayna yadmanu milahu hadduusan mili lahayna yadmanu qiimatahu mili hadduu leeyahay mid isaga lamidaa laga rabaa mili hadduusan lahayna qiimiyaa laga rabaa wa amaa idaa kaanat ilyaddu haddii gacantu akhadat maal alkayri qof kale xoolihiis ay qaadatay biridaa saaxibihi qofkii iska lahaa raalli ahaanshihiis ay ku qaadatay biijaaratin in laga kireeyey ow rahanin ama rahan ahaan loo siiyey ow mudaarabatin ama ninkii xoolaha iska lahaa ayaa ninkan caamilka ah u dhiibay oo wuxuu yidhi ku shaqay xoolaha ninkan caamilka u haayo biridaa saaxibii buu ku hayaa ow musaaqaatin ama musaaqaad waayo waa beer timira ka baxda ninkii iska lahay nin caamiluhu u dhiibay wuxuu yidhi beerta ka shaqay hadhow wixii ka soo baxana waa kala goosanaynaa aw musaaracatin ama waa musaaraco waana soo sheegno musaaracadu waxay gashaa dalaga inta la beero hadhowdii marka midhaha laga gurtana layska gooyo sida galeyda iyo misagada iyo digirta wixii la mid ah ninkii iska lahaa beerta ayaa u dhiibay ninkii caamilka biridaa saaxiibihi ayuu ku hayaa aw kayriha fa saaxibulyadi ninka xoolahaas haaya oo gacantiisa ay ku jiraan amiinun waa nin la aaminay oo ninkii xoolaha iska lahaa ayaa ku aaminay lianna saaxiba alcayni maxaa yeele caynta ninkii iska lahaa qad i'tamanahu ayaa isaga ku aaminay fain talifat hadday baaba'do haya biyadii iyadoo gacantiisa ku jirtaa bikayri tacaddin walaa tafriid isagoo tacaddina aan samayn tafriidna aan samaynin falaa damaana calayhi damaan korkiisa ma ahaanin laakiin tacaddi iyo tafriid haddii uu jiro waa laga rabaa tacadiguna waa shay aan la ogolayn inuu sameeyo tafriidkuna waa wax la rabay inuu sameeyo inuusan samayn marka tacaddiga ficilaa ku jira aan la ogolayn tafriidkana waxaa ku jira cadamu ficlin aan la ogolayn wax la raba inuu sameeyo ayuusan samayn haddii marka tacaddi uu jiro ama tafriid uu jiro waa laga rabaa laakiin hadduusan jirin falaa damaana caleyh tusaale ahaan waa gubtay isagoo tacadii tafriid midna aan samaynin falaa damaana caleyh laakiin haddii dabka asaga meesha uu dhigo dabkan oo ay ahayd inuusan meesha uusan dhigine sidaas gurigii tusaalahaan uu ku gubto ama beerta ay ku gubato waa laga rabaa wa in talifat laakiin hadday baabaado bitafriidin fii xifdihaa asagoo ka gaabiyey xifdinteeda ow tacaddin calayha ama asagoo ku tacaddiyey daminahaa waa laga rabaa asaga damaantiisa waay wamata inqada algaradu minha ujeeddadii laga lahaa marka laga dhamaysto cayntan raddaha ilaa saaxibiha ninkii iska laha inuu soo celiyo wadakala fii hada alxadiidi xadiiskan ayuuna soo gelaa cala alyadi maa akhada xataa tuaddiyahu marka waa inuu guto xataa tuadiyahu ilaa wixii ay qaaday qofkii iska lahaa ay farta ka saarto wakadalika alcaariyatu cala almustaciir waxaa la mida caariyada ninka mustaciirka waxaa laga rabaa an yaruddaha ilaa saaxibiha ninkii iska lahaa inuu u celiyo caariyaduna waa shay cayntiisa lagu intifaaca ninkii iska lahaana hadhowdii caynta loo celinaa qofka marka caariyada iskalena wuxuu ka helaa ajir waa nin muxsin ah ajiruu ka rabaahe wax ciwada ka qaadan maayo kitaabaa laga soo qaatay waa loo soo akhrisanaa rikooruu qofkani ka qaatay waa usoo dhegaysanaa baabuuruu ka qaatay danihiisuu kusoo dhammaysanaa hadhowdii markuu danihiisa ku dhammaysto waa inuu ninkii iska lahaa u soo celiyo an yarudda ilaa saaxibiha binqidaa'i algaradi min awjadadii laga lahaa markii laga dhammaysto aw talabi rabbiha ama ninkii iska lahaa isii hadduu ku yidhaahdo adoo danaha ayaan ka dhamaysan buu isii ku dhihi karaa hadduu isii ku yidhahdana waa inaad celido haddii aada celi weydana waxaa noqonaya nin kaasib ah haddii talaf uu ku yimaadana adaa damaanadeeda adaa lagaa rabaa waa korkaaga lianna alcaariyata maxaa yeele caariyada xaqun ja caqdun jaa-izun waa heshiis jaa-is ah laa laasimun laasim ma aha waa caqdi laazim min aطarafayn ninka mustaciirka ahna markuu rabuu soo celin karaa ninkii iska lahna markuu rabuu dalban karaa marka waa caqdi jaa-is ah labada dhinacba qof kasta markuu doono ayuu kana dalban karaa kana iska celin karaa fain talifat ilcaariyatu caariyadii haddii ay baaba bigayri tacadin walaa tafriid ayadoo tacadi iyo tafriid uusan jirin fa min alculamaai culummada waxaa ka mid a yani waa la isku khilaafay marka haddii tacadi iyo tafriid uu jiro inay damaantiisa tahay doodi kama taagna laakiin isagoo tacaddina aan samayn tafriidna aan samaynin ayaa shaygii uu iska baaba'ay musiibaa ku timid culimmada qeyb ka mida ah waxay yidhaahdeen waa damaantiisa kamaa huwa almashhuuru min madhabi alimaami axmed sida madhabka imaam axmed uu qabo wa minhu mawa minhum man lam yudaminhu culimmada waxaa ka mid a ah qolo tiri damaantiisa ma aha lagama rabo ka saa'iri lumanaa'i sida dadka kale oo umanada ahba wixii tacaddi la-aan iyo tafriid la-aan ku baabaa aan looga rabin umanada kale waa kuwa aan soo marnay ninkii guriga laga kireeyey ninkii xoolaha loo dhiibay oo caamilka ahaa ee ku shaqay la yidhi ninkii beerta loo dhiibay ee la yidhi ka shaqeey waxaasoo dhan waa umano umanona waxay ku yihiin ninkii xoolaha iska lahaa ayaa ku aaminay xoolahan inay ka shaqeeyaan ama inay haayaan kuwaas haddii tacaddi iyo tafriid uusan jirin lagama rabo soo lama dhihin kanna waa sidoo kale ay leeyihiin culummadu wa minhum man fasala waxaa ka mid a ah qolo kala saartay oo fa in sharada damaanahaa daminahaa ninkii caariyada iska lahaa marka caariyadan laga qaadana hadduu shardiyo damaankeeda daminahaa oo wuxuu yidhi kitaabkan waa kuu soo akhrisanaa markaasuu wuxuu yidhi haye soo akhriso laakiin kitaabkan hadduu gubto ama uu baaba ama uu lumo waa damaantaada waa laga rabaa hadhowdii markaasuu wuxuu yihi waa yahay kitaabkii hadhowdii tacadi la-aan iyo tafriid la-aan ayuu ku lumay ama uu ku gubtay waxay dhaheen waa damaantiisa markaas ilaan shardigii asaga aqbalay waalmuslimuuna calaa shuruutihim wailaa falaa laakiin hadduusan shardinin oo uu yidhi caariyey ee markaas uu caariyeyo biduuni shardin waxay dhaheen lagama rabo wahuwa axsanu alaqwaal athalaata wuxuu yidhi aqwaasha saddexdaana waa qowlka ugu fiican oo ugu wasatsan walaakin low wajada almaala biyadi majnuun laakiin isagoo waddada mara ayuu nin waalan oo xoolahaaya ayuu arkay telefoonuu ku arkay wax kaluu ku arkay baabuuru tusaale ahaan ku arkay rikooruu ku arkay dharuu ku arkay biyadi majnuun ow safiihin ama qof sawir ah oo xoolahaaya ow sakiirin ama yar oo xoolo uusan hayi karin ayuu ku arkay fa akhadahu wuu ka qaaday liyaxfadahu si uu ugu xifdiya ninkii iska lahaay fatalafa biyadihi bikayri tacaddin walaa tafriid wixii uu qofkii majnuunka ah ama safiiha ama sakiirka ka qaaday ayaa baaba-ay bigayri tacadin walaa tafriid isagoo tacadi tafriid midna aan samaynin fainahu muxsin qofkaas waa qof muxsin ah wamaa cala lmuxsiniina min sabiil muxsiniintana korkooda waddo ma ahaanin oo ula jeedo laa yadman ma damaanayo saasuu ka wadaa wamaa cala lmuxsiniina min sabiil laakiin waxaa ka muuqata haddii tacaddi iyo tafriid uu jiro in laga rabo waana saas walow akhada aluqata alatii yajuusu iltiqaatuhaa haddii uu soo qaado luqatada alatii yajuusu iltiqaatuhaa oo soo qaadideedu ay bannaan tahay luqatada waa xoolaha lumay oo ninkii iska lahaa ka lumay waa baadidii alatii yajuusu iltiqaatuhaa oo soo qaadideedu ay bannaan tahay oo tusaale ahaan xaramka dhexdeeda kuma lumin meel kaley ku luntay fa calayhi tacriifuhaa caaman waxaa korkiisa ah inuu naadiyo hal sano kaamilan oo buuxa hal sano waa inuu naadiyo meesha uu isleeyahay ninkii xoolahaani ay ka lumeen waa laga heli karaa waa inuu ka naadiyo fa in lam yucarif fa in lam tucraf dheh fa in lam tucraf haddii la gara waayo ninkii iska lahaa fa hiya liwaajidihaa ninkii iska helay ninkii helay ayaa iska leh markaas hal sano ka bacdi isagaa yeelanaa laakiin yeelanaa calal idlaaq lagama wado ninkii lahaa haddii saddex sano ka bacdi uu yimaado oo tilmaamihii uu lahaa uu sheegto waa inuu u gudo markaas laakiin hadduu imaa waayo looma haysto fa in lam tucraf haddii looqoo waayo fa hiya liwaajida ninkii iska lahaa ayaa iska leh ninkii helay ayaa iska leh fain wajada saaxibahaa bacda dalika ninkii iska lahaa markaas kadib hadduu helo wa wasafaha uu tilmaanto oo uu yidhahdo alaabteedii noocaasi noocaasay ahayd sallamahaa ilayhi in kaanat mawjuuda hadii haddii uu gacanta ku haayo markaas alaabtii waa inuu farta ka saaro wa daminahaa in kaana qad atlafaha biisticmaalin aw gayrihi haddii laakiin uu adeegsaday oo uu isticmaalay oo caynteedii hadda aysan oolin waa inuu damino muxuu daminaa haddaba mitligeedii waa inuu siiyo haddii mitli ay leedahay mitli haddaysan lahayn waa inuu qiimihii siiyo wain talifa fii xawli tacriif bikayri tafriidin walaa tacaddin haddii laakiin intuu naadinayo dhexdeeda ay baabaado bigayri tafriidin walaa tacaddin isagoo tacaddi tafriid midna aan samaynin falaa damaana cala almultaqit ninkii baadidaa soo qaaday wax damaana korkiisa ma ahaan liannahu min jumlati lumanaa maxaa yeeley dadka umanada ah ayuu ku jiraa wahiya xiinaidin lam tadkul fii mulkihi mulkigiisana sooma gelin marka muxuu ku daminaahu leeyahay gacantiisu waa yadu amiinin tacadii tafriid midna hadduusan jirin wuxuu leeyahay damaantu korkiisa ma ahaanin wallahu aclam alxadiidu thaani walarbacuun can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qadaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wala alih wasalam bishufcati nabigu wuxuu xukmiyey shufcada fii kulli maa lam yuqsam wax kasta oo aan la qaybin maal kasta oo aan qeyb gelin fa idaa waqacat ilxuduudu haddii xuduuddu ay dhacdo wa surifat iduruqu wadooyinkana la kala leexiyo falaa shufcata markaa shufca ma jirto xadiiskan wuxuu ka hadlaa dadka shurakada ah oo xoolo ay ka dhexeeyaan waxaa ka dhexeeya xoolo ama hanti maguurto ah sida beertii iyo gurigii iyo wax la mid ah waana dad shuraka ah nin kasta qeybta uu leeyahay lama yaqaan laakiin jus kasta oo kamida ah waa isla leeyihiin almaalu lmushaac mushaac macnihiisu wuxuu yahay wax kasta oo kamida ah waa isla leeyihiin nin kasta qaybta uu leeyahay lama yaqaan beertan waa isla leeyihiin geed kasta oo kamida ah waa isla leeyihiin xoolaha noocaasa nebigu wuxuu xukmiyey shufco oo macnaheedu uu yahay mid ka mida dadkii shurakada ah haddii uu iibiyo qeybtiisii nasiibkiisii hadduu gado nin kaluu ka iibiyey inta soo hartay shurakada waxay xaq u leeyihiin lacagtii laga siiyey ninkan cusub oo ninkii shariigga ahaa uu ka siiyey inay u celiyaan qeybtan ayagu ay qaataan xaq u leeyihin shufcadana macnaheedu waa saas waa xaqay uleeyihiin mana diidi karo ninkii laga gaday ma dhihi karo aniga lacag laga celimaayo maayo leeyahay ma dhihi karo laakiin waa inta xooluhu ay mushaace yihiin nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh waala ali wasalam beertii marka haddii la kala qaybsado ninkaana qeybtaan uu leeyahay la yihahdo ninkaana qeybtaan uu leeyahay xuduuddaasaa udhexayda haddii la dhaho waddooyinna loo sameeyo oo la yihahdo qeybtaada wadadeedii waa taas adna qeybtaada wadadeedii waa taas gurigiina waa la mid isagana haddii laba wadda loo kala sameeyo xuduudna loo kala sameeyo ee la yidhahdo adiga qeybtaasaa leedahay waddadaadi waa taas adigana dhinacaan u jeeso waddadaadi waa taas markaas wax shufcaa ma jirto sababtoo ah laba qof oo derisi ay noqdeen jaarkuna shufca ma laha sida noo imaan doonta yu'khadu min hada alxadiid xadiiskan waxaa laga qaadanaa axkaamu shufcati kullihaa shufcada oo dhan axkaamteeda wamaa fiihi shufcatun iyo waxa shufca ay ku jirto wamaa laa shufcata fiihi iyo waxaysan shufca ku jirin haddaba maxaa shufca loogu magacaabay waxay leeyihiin ninka shariiga ah ninkan shariiga la ah inta xoolihiisa uusan iibin xoolihiisu fardiyay ahaayeen laakiin markuu iibiyo oo nin cusub u yimaado oo xoolihii lacagtii laga siiyey uu u celiyo xoolihii markii uu haystay marka kan uu ku darsado waxay noqonayaan shafci shafcina macnihiisu waa waxaa la yidhahda dhabanka waa wixii laba ah xoolihii markii hore uu haystay iyo ninkan cusub ee meesha soo galay intuu hantidii ka qaatay xoolihiisii uu celiyay labadii hantii isku darsaday markaa waxay noqdeen shafci markii horena witri ay ahaayeen ama zawj ay ahaayeen saas daraaddeeda marka shufco loogu magacaabay washufcatu inamaa hiya fi lamwaali lmushtaraka shufcadu waxay gashaa xoolaha mushtaraka ah oo nin kasta inta uu leeyahay aan la oqoonin ee mushaaca ah wahiya qismaani caqaarun wagayrihi xoolaha mushtaraka ah waa hanti maguurto ah oo caqaarka ah iyo hanti guurguurta faahbata fi hada alxadiid ashufcata fi lcaqaar nabigu xadiiskan wuxuu ku wuxuu ku sugay shufcada caqaarka oo xaggee laga fahmay marka nebigu sala allahu alayh waala wasalam inuu caqaar ka hadlaa hadda nabigu wuxuu leeyahay fa waqacat alxuduudu nabigu marka inuusan ka hadlayn waa la ogyahay maro laba qofood isla leedahay iyo baabuur ay isla leeyihiin iyo saacada isle inuusan ka hadlayn waa la fahmay ila nabigu wuxuu ka hadlay wax xuduud leh oo wadooyin leh waantidii marka maguurtada sida guryihii iyo beerihii wadalla wuxuu tusiyey calaa ana kayra alcaqaar wixii maguurto ah laa shufcata fiih shufcayn aysan ku jirin faasharikatu fi lxayawaanaat xoole isla leeyihiin walathaahaat alaabta guriga la dhigto wاnnuquud lacag ay isla leeyihiin wa jamiici lmanquulaat iyo hantida guurguurta oo dhan laa shufcata fiiha shufca dhexdeeda ma ahanin idaa baaca axaduhumaa nasiibahu minha haddii labada qof oo shariiga ah mid ka mida qeybtiisa uu iibiyo kan kale ma dhihi karo ninkii cusbaa lacagtaadii waatanaa qaybti qaybtii aad ninkaa ka gadatayn anaa qaadanaa ma dhihi karo wa ama alcaqaaraat hantida madguurtada ah fa idaa ufrisat haddii la kala saaro wa xudidat alxuduudu xuduudna loo kala sameeyo wa surifat iduruqu waddooyinkana la kala leexiyo waاkhtaara kullu min ashariikayni nasiibahu labadii qof oo shariiga ahaa mid kasta qaybtiisa uu doorto qaybtii uu qaado lahaa ay caddaataa laga wadaa hadduu doono isagu yuusan dooranin waa loo qoray tuuray mid kasta qaybtiisii kusoo aaday waa yaqaanaa falaa shumcata fiiha shumca dhexdeeda ma aanin kamaa huwa nasu xadiid sida xadiiska naskiis uu yahay oo xadiiska ku cad liannahu yasiiru xiinaidin jaaran maxaa yeele markaa deris uu noqonaa waljaaru laa shufcata low calaa jaarihi derisna deriskiisa kale shufco ma laha oo laba qof oo deris ah ayaa mid kamida gurigiisa iska iibiyey kii jaarkiisa ahaa ma dhihi karo ninkii cusbaa lacagta lagaa siiyey waa tanaahe gurigiina anaa qaadana ma dhihi karo wa amaa idaa lam tuxadda alxuduudu xuduuddii haddaan la samaynin walam tusaraf walam tusaraf aduruqu wadooyinkiin aan la kala leexin uma baaca axaduhum midkood nasiibahu qeybtiisa uu iibiyo falishariiki kii asaga shirkada la ahaa aw shurakaa'i ama kuwii asaga shirkada la ahaa albaaqina ee soo haray ashufca shufca ayaa u sugnaatay bian yaakuduuhu bihaman aladii waqaca calayhi alcaqdu waxayna ku qaadanayaan caqdiga iyo heshiiska lacagtii uu ku dhacay ee qiimaha maanta uu jooga ma aha ilaan waxaa dhici karta laba maalin gudahood wuxuu inay isbedelaan tusaale gurigan uu ka wada dhexeeyey mid ka mid ah ayaa qeybtiisii nin ka iibiyey wuxuu ka siiyey toban kun oo dollar berita ka maalin dadkii shurakada ahaa ayaa waxay yidhaahdeen intii lagaa siiyey ayaan ayaan kaa siinay inaa tobankaadii kun oo dollar waatana wixii qeybtii kugu soo hadnayn annagaa ku darsanay gurigii nin cusub inuu usoo gala ma rabaan asna wuxuu yidhi maya shan iyo toban kun waa laiga siiyey sax laakiin maanta labaiyo toban kunuu joogaa qaybtii aniga aan iibsaday labaiyo toban kunay joogta maya waxa la fiirinaa qiimaha ma ahane waa tamanka qiimaha iyo tamankana farqigaa udhexeeyo tamanku waa intii laga siiyey qiimuhuna shaygan waa intuu joogo shaygan inta lagaa siiyey iyo qiimaha uu joogana u dhexay karaa marka lacagtii guriga qeybtii laga siiyey ayaa loo celina iska tagaana la leeyahay laakiin ma dhihi karo qiimahaasuu maanta joogaa maya laga yeeli maayo wuxuu ihi bian yaakuduhu way ku qaadanayeen bithaman lacagtii alladii waqaca caleyhi alcaqdu heshiisku uu ku dhacay oo ninkii shariiga ahaa uu ka siiyey calaa qadri mulkihi nin kasta mulkigiisu inta uu la eg yahay ayaana lacagta ku soo aadee dhulkana ku soo aadee oo wuxuu la jeedaa tusaale ahaan aan ka soo qaadno beeraa waxay ka dhexaysa afar qofood shurakay ahaayeen nin ka mida nisuu lahaa nin ka midana rubucuu lahaa ninka kalena rubucuu lahaa beertu intaasay ku egtay soo maaha waa afar rubuc laba rubuc ninaa iskale ninna rubucu le ninna rubucu leeyahay nin hal rubuc lahaa ayaa ayaa rubuciisii nin kale ka iibiyey waa iska tegey ninkaas lacagtiisu qaata waa iska tegey ninkan cusub saddexdan qofood labadan qofood oo soo hartay ninkii niska iska lahaa ninkii rubuca iska lahaa nin cusub inuu beerta ugu yimaado aysan fahmaynin dabeecaddiisu waxa ay tahay ma rabaan waxay xaq leeyihiin inay lacagtiisa u celiyaan lacagta ay celinaayaan haddaba intay la eg tahay labadooda hadda ninna wuxuu leeyahay laba rubuc ninna rubucuu leeyahay soo saas ma aha dhulka marka waxaa laga dhigaa saddex thuluth saddex thuluthaa laga dhigaa dhulka ninna thuluthayn ninna thuluth ninka thulutheynka iskale lacagtii ninkaas saddex marka loo qaybay laba qaybuu bixinaa kanna thuluth uu bixinaa dhulkan hadhowdii saasay u kala leeyihiin ninna thuluth uu yeelanaa ninna wuxuu yeelanaa laba thuluth ninkii marka rubuca iska lahaay hadda thuluth leeyahay thuluth iyo rubucna hadda thuluthaa badan sax thulutkaa badan awal wuxuu lahaa beerta afar meelood marka loo qaybiyo meel haddana wuxuu leeyay saddex qaybood marka loo qaybiyo meeluu leeyahay ninkii niska iska lahaa hadda wuxuu leeyahay uluaan nis iyo thuluthaana dee thuluthaana badan ninkii marka cusbaa lacagaa loo celinaa laakiin lacagta ninka niska iskale uu celinayo way ka badan tahay ninka rubuca iskale lacagta uu leeyahay lacagta uu celinaa saasaa marka lagu kala celinaa haddii ninkii ninka niska iska laha hadduu iibiyo ninkii niska iska laha qeybtiisii waa iibiya waa iska tegey yaa soo haray nin rubuc leh iyo nin rubuc leh soo maaha dhulka ama beerta nis iyo nis aa loo kala qaybinaa lacagta kanna nis wuu bixinaa kanna nis wuu bixinaa beertana nis iyo nis ay u kala leeyihiin saasay hadhowdu kala qaadanayaan calaa qadri mulkii saasu ka wada haddaba wa daahiru lxadiid xadiidka daahirkiisu wuxuu yahy annahu laa farqa bayna alcaqaar wax farqi inuusan lahayn caqaar aladii tumkinu qismatuhu oo qaybintiisu ay suuragal tahay wa bayna maa laa yuqsam iyo wixii aan la qaybin karin xadiisku kalama qaadin wax qaybsami kara iyo waxaan qaybsami karin ilan waxaa dhici kartaa caqaar haddii la qaybiyo wax qiimo aan yeelanayn haddaba xadiisku marka kalama qaadin uu leeyahay wixii la qaybi karo iyo waxaan la qaybi karin wa hada huwa saxiix kaasaana saxiixa lianna alxikmata fi shufcati maxaa yeelay xikmada shufcada laga leeyahay wa hiya isaalatu darari can ishariik xikmada laga leeyahay ninka shariiga ah dhibka ku imaana oo ninkan cusub uga imaana waa in laga zuuliyo ilan qaacidada waxay ahayd laa darara walaa diraar xadiiskiina saasuu ahaa addararu yuzaal wa hiya isaalatu darar can ishariik maxaa yeeley xikmada shufcada mawjuudatun fi nawcayni labada noocba waa joogtaa kii la qaybi karo iyo kaan la qaybi karin nin cusub markasta hadduu yimaado inuu dhub ku keenaa dhici karta ninkii shariiga ahay hore dhibkaas si loo zuuliyo labada noocba waa in la yidhahdo shufca ku jirta wاlxadiiثu caam xadiis waa caam وأmا ma اstdل bihi عlى التفriiq وأmا ma اstudila bihi waxa loo deliishaday calى التfriiqi bayna noocayn labada nooc in la kala saaro faضaciif wa ضaciif uu yihi wاkhtalafa alculamaau culummadu waa isku khilaafeen fii shufcati ljaari calaa jaarihi nin derisa deriskiisa kale shufca ma ku leeyahay ida kaana baynahumaa xaqu min xuquuqi lmaalikeyn xuquuqda min xuquuqi اlmulkeyni labada mulki idaa kaana baynahumaa xaqu min xuquuqi اlmulkeyni labada mulki xuquuqdooda wax kamida haddii ay ka dhexeeyaan ka طariiqi mushtarak waddaa ka dhexayda ow biirin ow naxwihima ama ceela ka dhexeeya wixii la mid ah ninkan guryuu leeyahay kanna guryuu leeyahay hal waddaa ka dhexayda ninkan mulkigiisii ariiqan waa ku tacalluqaa ninkan mulkigiisana ariiqan waa ku tacalluqaa marka waa laba deris ah laakiin xuquuqaa ka dhexayda xuquuqdaas oo ah waddadan ama tusaale ahaan beer ceelaa ka dhexeeya fa minhum culimmadii waxaa ka mid a man awjaba shufcata fii hada nawci culimmada qeyb ka mida shufcay ku waajibiyeen noocan wa qaala bacdigaasi wuxuu yidhi ina hada alshtiraak fii hada alxaqi ka dhaxayntan labadooda xaqan uu ka dhexeeyo oo jidkaani uu ka dhexeeyo ama ceelkaani uu ka dhexeeyo nadiiru lishtiraki fii jamiici lmulki wuxuu la mid yahay mulkiga oo dhan inuu ka dhexeeyo dariiqan ka dhexayntiis waxay la mid tahay gurigan inuu ka dhexeeyo haddii labadooda guri uu ka dhexeeyo mid ka midana qeybtiisa uu iibiyo kan kale soo shufca iskama lahaa waxay yidhaahdeen dariiquna waa la mid saas daraaddeed ninkii jaarka ahaa qeybtiisa hadduu iibiyo oo nin kaloo cusub uu yimaado ninkii shariigii hore waddadiisaw lala yeela maayo nin cusubaana aana la yeelanaho dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa uusan oqoonin saas daraaddeed waxay dhaheen shufacadu waa lagama maarmaan wadararu fii haada dhibka kan ka soo gaari karana ka darari hunaaka kaas dhib kasoo gaari kara ayuu la mid yahay wa huwa aladii tadullu calayhi اladila adiladuna saasay tusinay buu yidhaahday wa minhu man lam yuhbit fiihi shufaca culimmada qeybkeena waxay dhaheen wax shufcaa ma leh kama huwa almashhuuru min madhab imaami axmed sida imaam axmed madhabkiisa mashhuurka uu yahay wa min man ahbata shufcata liljaari muطlaqan qayb culimmada kamid ahna jaarka sidiisaba waxay yidhahaan shufcuu leeyahay madhabka marka abu xaniifa wuxuu leeyahay nin deris ah ninka kaloo deriskiisa ah shufca waa ku leeyahay ama jid ha ka dhexeeyo ama beer ha ka dhexeedo ama waxba yaysan ka dhexayn wax ka dhexeeya xataa haddaan la arag ee gurigiisa uu iibiyo ninkii jaarka ah xaq wuxuu u leeyahay uu leeyahay inuu lacagtii u celiyo labadii gurina uu isku darsado wa minhu man athbata shufcata liljaari muطlaqan muطlaqan muxuu ka wadaa ama xaq mushtarak ah labada jaar ha ka dhexeeyo oo dariiqa ka dhexay ama uusan ka dhexaynin wa haadihi suura suuradan suurade haddii labada jaar waddo ay ka dhexaydo ama ceel uu ka dhexeeyo cindahu asaga agtiisa qofkii sidaas qaba min baabin wlaa waaba kasii muhiimsan taaba ayadoo wax ka dhexeeya labada jaar aan la arag ayuu shufco u sugaayey hadda haddii xaq uu ka dhexeeyo oo dariiq wax lamid ay ka dhexeeyaan min baabin owlaa inuu shufca leeyahay kama huwa madhab alimaam abi xaniifa abu xaniifa sida uu qabo wالnabiyu salى اllahu alayh wala sl nabigu ahbata lishariiki ninka shariika wuxuu sugaa shufca shufco in shaaa akhada hadduu rabana waa qaadana wain shaaa lam yaakud hadduu rabana waa iska daynaa waa xaq isaguu leeyahay hadduu rabana lacagtii u celinaa xoolihiina asaa isku darsanaa hadduu rabana waa iska daynaaho intiisuu ku ekaysanaa ninkii cusbaa iyo asagu labadooda laba shariigay noqonayaan xoolihii waa ka dhexaynayaan wain shaaa lam yaakud wa huwa min jumlati alxuquuq waa xaq ka mida xuquuqda shurakadu ay leeyihiin allatii laa tasqut oo aan dhicin ilaa biisqaaihaa sariixan si cad inuu asagu u rido maahane si kale ku dhici maydo haddii asaga uu yidhaahdo ninkii cusbaay uu yidhaahdo haye shariigan ku noqonaynaa sida shariigii hore macnaheedu marka waa inuu aqbalay nin cusub inuu xoolay la lahaado shufcadii marka waa dhacee aw bima yadullu cala alisqaad ama wax tusina inuu isagu uu riday haddii haddii uu ogolaado qowl ahaan uu ogolaado waa kaas laakiin ficil ahaan inuu ogolaadaa dhici kartaa oo tusaale ahaan ninkii cusbaa inuusan lacagtiisii u celin inuusan ka dalbanin shib uu ka yidhaahdo faraha uu ka qaado intaasoo maalmoodna ay ka soo wareegtay isagoo awoodi kara inuu ninkii lacagta u celiyo labadii dhulna isku darsado wa ama ishtiraatu lmubaadarati jiddan culummada qayb ka mid ah waxay shardiyeen ninka shariigaa qeybtiisa marka uu iibiyo oo nin cusub uu yimaado shariigii hore isla markii inuu lacag intuu raadiyo ninkii gacanta farta uu ka saaro lacagtii uu gacanta ka saaro labadii dhulna isagu isku darsado laakiin waxay leeyihiin haddii marka uu iska fadhiisto oo uusan dhaqsanin shufcadii waa dhace waama ishtiraadu lmubaadarati jiddan si aad ah inuu u dhaksado in la shardiyo ila alakdi biha inuu arladii qaato shufco uu ku qaato min gayri an yakuuna lahu fursatu fi hada alxaqi ayadoo wax fursada uusan u yeelayn xaqan almutafaq caleyhi laisku waafaqsan yahay fahada qowl laa daliila calayhi waa qowl aan daliil lahayn buu yihahday wama stadalluu bihi min alxadiiثayn aladayni awraduuhuma waxa ay daliishadeen oo ah labada xadiis oo ay soo arooriyeen oo ah ashufcatu ka xalli اlciqaal shufcadu waxay la mid tahay dabarka furiddiisa awr dabranaay dabarka haddii laga furo soo iska tegi maayo shufcadiina waa saas oo kale ninkan marka uu soo galo isla markii lacagta haddaad u celi weydo shufcadii waa ku dhaafee laba shariiga noqon idiin wa shufcatu liman waahabahaa shufcada ninkii ku booda ayaa iska leh falam yasix minhumaa can اnabiy sala allahu alay wasalam shay labadoodaba wuxuu nabiga kama sugnaanin saas daraaddeed almubaadaratu jiddan wuxuu leeyahay qasab maaha fasaxiixu ya kayf falam yuslixa may khalad waay falam yasixa saasaa laga rabaa falam yasixa ma ansixin can inabiy sala allahu alay sl nabiga kama ansixin shay-un shay minhumaa labadooda ka mid ah wax labadooda ka mida ah, nabiga kama sugnaanin saasuu ka wadaa fasaxiixu waxa saxda ana hada alxaqa kakayrihi min alxuquuq xaqaani xuquuqda kale ayuu la mid yahay min khiyaari shari khiyaaru shardiga wuxuu la jeedaa qofka haddii uu alaab iibsado inta dukaanka uu ku jiro khiyaaru shardi sooma laha khiyaaru shardiga marka waa xaq asagu iska leeyahay haddii uu asagu ridana waa ka dhacaa haddii uusan ridinna xaqu weli u leeyahay inuu yidhaahdo alaabtii waa ka laabtay ee lacagteeda lacagteedaysiiyey ninka dukaanka joogana xaqwaasna u leeyahay labadood inta uusan kale inta aysan kala tegin inuu yidhahdo waa ka laabtay baacii lacagtaadii waatana alaabteedii waa la laabtay mid kastoo labadooda ka mid ah xaq uu leeyahay oo khiyaaru shardi shardiya inuu asagu rido maahane ka dhici maayo soo maaha shufcadiina waa saasuu leeyahay min khiyaari shardi khiyaaru shardi aw ilcayb ama khiyaarulcayb ah alaabtii iibsaday gurigiyuu la tagay ceebuu ku arkay xaq soo uma laha inuu soo celiyo soo celintaas uu soo celina xaqu asagu leeyahay soo maaha hadduu rabana waa soo celi karaa haddii uu rabana waa iska ridi karaa waa iska dhaafi karaa labadaba u furan tahay shufcadiina wuxuu leeyahay waa sidoo kale haddii uu rabana waa qaadanaa haddii uu rabana waa iska daynaa alxaqu haabitun xaqu waa sugan yahay ilaa in asqatahu saaxibuhu ninkii xaqa iska lahaa hadduu rido maahane biqowlin uu ku rido ow ficlin uu ku rido wallaahu aclam halkaas ka joogo beri marka dersi waa leena waa qaadanaynaa haddii laa yidhaahdo